بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaa xoogaa dadka dalabada in badan oo ka mid ah ishkaal uga yimid dhinacii oo markii tashdiidaat التashahud ixdaa وacishruun khamsun fii akmalih wa sittata cashara fii aqalih marka labada oo muxuu ahaa labada aqalka iyo akmalku waxay kale yihiin axaadiista horta waxyaabahan fiqhiga oo dhammi wuxuu ku socdaa axaadiis nabiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaatay oo laga wariyey midka oo akmalka waxaa la yidhaha xadiisu ibnu cabbaas oo fii saxiixi muslim wagayri midka aqalkana waxaa weeyaan waa xadiiث ibnu mascuud radi اllahu canhu fii الصaxiixayni marka midka aqalkaah waa midka xadiidka ibnu mascuud oo shidadaalkiisu ay yihiin lix iyo toban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 dhamn ataxiyaatu almubaarakaatu salawaatu ayibaatu lilaahi salaam inta badan iska leeyihin waxa ugu shidadku meesha ugu badan ay ka imaanayaan waxaa weeyaan marka ashhadu an laa ilaaha illa allahu wa ashhadu anna meeshuu yidhi muxamadan cabdu warasuul uu yidhi muxamadan rasuulu اllah halkaas inta badan ka imaanaysaa markaad calaa kulli xaal markaad tirisid lix iyo toban waxay ku noqonayaan lix iyo toban iyo koob iyo labaatan saas ku noqon waa la fahamsan maha intaas wey waxa rag fara badana dhowrkii maalmood shalay shalo kale waa halmaansanaa <clears throat> mar waa saas hadda waxaan in sha allahu tacaala gelaynaa faslu sakataat الصalaati sittat sakataat الصalaati sittat bayna takbiiraة الإxraami wa ducaaءi الاftitaaxi wa bayna ducaaءi الاftitaaxi wالtacawudi wa bayna alfaatixati wالtacawudi wa bayna aakhiri اlfaatixati waamiin wa bayna aamiina wالsuura wa bayna الsuuraةi wالrukuuc waa sakataad aamusyaal oo salaadu ay leedahay lagu aamuso aamusayaal salaada dhexdeeda lagu aamusayo aamuska ugu horeeya waxa weeyaan uu ku yidhi bayna takbiirati alixraam horta waa lix aamus bayna takbiirati alixraam wa ducaa aliftitaax markuu allaahu akbar yidhaahdo ducaa liftitaaxa wajahtu wajhida horteed amase waxyaaba badana iftitaax waxyaaba badan lagu iftitaaxdaa allahu akbar kabiira walxamdu lilahi wa subxaana bukratan wa asilan iftitaaxay ka iyo maxaad maaratay wajahtu wajhi iyo arrimahaasoo dhan waxaasoo dhan waa ducaa iftitaaxa la yihahdaa marka allaahu akbar markuu yidhahdo intuusan wax kala dhihin inuu in yar ama sakta ladiifa aamus yar inuu aamusaa rabaa maxay tahay sakta ladiifa aamus yar ayuu aamusaya taas waa kow marka waxaad leedahay sakataatu salaati salaadda aamusyaalkeedu sittatun lix wey waa lix sakta bayna takbiirati aلsaktaة اlأulىa aamusida ugu horeysa bayna takbiirati اlixraam takbiirat ixraam maxaa la yidhahdaa waa takbiirta salaadda lagu xihanayo allahu akbar markuu leeyahay oo salaadda uu xihanayo inta niyeysto allahu akbar taasaa takbiiratu ixraam iyo inta udhaxaysa wajahtu yani ducaa اliftitaax waxaa rabto ka bilaab ducaa iftitaaxa waxyaaba badana lagu iftitaaxdaa marka allahu markuu yidhaha in yar ayuu aamusaya in yar ayuu qofku aamusaya markuu in yar aamuso markaasuu haddaba ducaa iftitaaxina bilaabaya waa middaas miduu ku leeyahay bayna takbiirati اlixraam waxay ahaatay sagtada ugu horeysaa bayna takbiirati اlixraam takbiiratu اlixraamka iyo wa ducaa اliftitaax ducaa iftitaaxa dhexdooda ducaa liftaax iyo takbiirat ixraam inta u dhaxaysa ayaa waxaa ku jira asaktat اlأulى waa kow wa bayna ducaa اliftitaax waاtacawud midda labaadna wasaktaة الثaaniya saktada labaadna aamusida labaadna bayna ducaa اliftitaax ducaa اliftitaaxi iyo wاtacawud markuu ducaa iftitaax dhammeeyo uu soo dhammeeyo faatixada markuu bilaabi rabo intuusan bilaabin in yar ayuu aamusaya intii yidhahdo aamuso aamus dheer ma aha inta lagu neefsadoo kale waxyaaxaan macno lahayn waay yuu aamusayaa kabacdina waa middas mid wa bayna ducaaءi اliftitaax waاtacawud wa bayna alfaatixati waاtacawud yani maxay tahay wa bayna الtacawudi wاlfaatixati saasaa ka fiican midda hore ayaa in la hormariyaa fiican markaasuu tacawudkan muxuu yahay wa acuudu biاllahi min الshayطaani الrajiim markuu ducaa iftaax akriyo faatixaduu gelaya mogtahay markaas intuusan faatixada gelin tacawudka ka horeeya acuudu biاllaahi min الshayطaani الrajiim bs dhexdooda wax yar aamusaya wa bayna الtacawud wabayna wa bayna الtacawudi wاlfaatixa faatixada iyo tacawudka intuu dhex markuu yidhi acuudu biاllaahi min الshayطaani الrajiim in yar inuu aamuso wax yaruu aamusaya markaas haddaba bismi اllahi الرaحmaan الraحim faatixada bilaabaya wa bayna ducaaءi اliftitaax wالtacawud wa bayna الtacawudi wاlfaatixa wa bayna aakhiri اlfaatixati faatixada aakhirkeedii wa aamiin markuu ula daliin markuu yidhahdo aamiin ayaa la rabaa aamiinta iyo inuu yidha lama rabo waxaa la diidaya inuu yidhah waladaliin aamiin waladaliin aamiin maxaa la rabaa waladaliin aamiin saasoo kale la rabaa wa bayna aakhiri اlfaatixati wa aamiin wa aamiinta iyo suuradda dhexdooda aamus kale wuxuu ku jiraa aamiinta iyo suuradda dhexdooda wa bayna aamiin wasuura marka aamiin tiraahdeed aamiinta see loo dhahay dase dadku u dhahaan iyo loo dhihi qaar markay aamiinta dhahayaan oo imaamkii waladaliin aamiin maya saas ma aha laba siyadood mid in loo yidhaahdo inuu yidhaahdo aamiin aamiin iyo amiin aamiin wuxuu leeyahy aamiin waa ku waa midda sida ugu fiican midda ku xigtaana amiin amiin uu yidhahda waxbaba uusan madinba hamzadaba labadaas yood midda kaleo amiin miinta miimta la ragaaba dhahay salaadaaba ku buraysaba rag fuqahada ka mida ah waxayba qabaanba salaada inuu marka calaa kulli xaal maxaad maaratay waxa weeyaan taasi marka hadda taas baabkaas kuma jirta insha allah kutubta kale aan ugu tegaynaa wa bayna asuura wa bayna aamiin wasuura aye marka markaad aamiin tihaahdo horay inaad ka bilaadoon aamus aamus yar aa la rabaa in la aamuso in yar kabacya suuraddii bilaabaysa wa bayna asuura warukuuc haddana suuraddii markaad ammaysid intaad adoo weli suuraddii wada aad diyaar maaha marka suuradda dhammaysa in yar taagnaw kala sooc waxaa labaa kala saarid labada arrimoodoo midna aad soo dhammaysay dhammaantood waxaa loogu talagalay midda aad soo dhammaysay iyo midda aad gelaysid inay wax yar kala baxaan in yar inay kala baxaan aamus yaray ku kala baxayaan markaas mar waxaad leedahay wa bayna asuura suuraddii iyo waamiin wa bayna asuurati warukuuc suuradda iyo rukuucda dhexdooda mar inaad wax yar yacnii la aamuso ayay sunnadu tahay oo allaahu akbarta aad leedahay iyo iyo maxaa la suuraddii dhammaadkeedii maalan aad tihi kufuan aad mara kufuan axad allaahu akbar aala diiday kufuan axad allaahu akbar lama lama rabo markaa tiraa kufuwan axad markaa tirahdid bas in yar allaahu akbar markas bacdi marka lixdaas meelood ayaa la aamusaa salaadda dhexdeeda sakataatu salaati salaadda aamusyaalkeedii sittatun lix weeyaan bayna takbiirati اlixraam takbiiratu ixraamka iyo wa ducaa اliftitaax asaktatu اluulaa aamuska ugu horeeya bayna takbiirati ixraam takbiiratu ixraamka iyo wa ducaa aliftaaxi buu ahaaday wasaktatu الثaaniya bayna ducaa اliftitaax iyo watacawud wa bayna ducaa اliftitaax ducaa اliftitaaxi iyo watacawud tacawudka dhexdiisa ayuu ahaaday wa bayna alfaatixati faatixadii iyo watacawudu tacawudka dhexdooda ayuu ahaaday waxaad leedahay asaktatu اlula bayna takbiirati اxraam wa ducaa اliftaax wasaktatu الثaaniya bayna ducaa اliftaax watacawud wasaktatu الثaaliثa bayna ducaa اliftitaax bayna ducaa اlfaatixa waxaan ilaa bayna bayna atacawud wاlfaatixa tacawudka faatixada dhexdooda ayaa aamus saddexaad ahaaday wasaktatu الraabica bayna aakhiri اlfaatixati wa aamiin faatixada aakhirkeeda iyo aamiinta dhexdooda aamusa ku jira wasaktatu اlkhaamisa bayna aamiin wasuura suurad aamiinta iyo suuradda dhexdooda ayaa saktadii shanaad ay ahaatay wasaktatu saadisa bayna asuurati wاrukuuc suuradda iyo rukuucda dhexdooda ay ahaatay <clears throat> halkaas uga baxday taasna intaasoo meelood ayaa la aamusaa faslun alarkaan alatii talzamhu fiiha طumaaniinaةu arbaca alrukuucu wاlictidaalu wاsujuudu waljuluusu bayna sajdatayn halkan wuxuu uga hadlayaa markaan soo maraynay sifatu salaa ama arkaanu salaa oo uu ku lahaa sabcata cashar uu ku dhahayey amaniinta cashar waa sabcata qaarba kutubta qaarba qaar ku sheega waana wada sax dhammaantu hal meel isugu wada imaanayaan ujeeddadu laakiin wuxuu yidhi arkaanta oo dumaaniinada lagu shardiyo waa afar in lagu xasilo in lagu xasilo lagu shardinayo waa afar rukni alarkaan arkaantii allatii arkaantaasoo talzamuhu qofka ay ku laasimayso fiihaa arkaanta dhexdeeda aطumaaniinatu طumaaniin ay ku laasimayso arbacatun afar wey arkaanta oo in lagu xasilo waajibka ay tahoo laasim ay tahay oo laasim ay noqonayso waa afar rukni afarta rukni mid kastoo ka mid a maxaa laasimaya in lagu xasilo alruknu اlأwal alrukuuc qofku markuu rukuuco waa inuu rukuucda ku xasilo wax xasilidda dumaaniinada waxa la asaa ku keenaya alrukuucu rukuucda wey والثاني والركن الثاني الاعتدال ركنga labaadna waa اعtidaalka samع الله markuu ihahdo waa inuu xoogaa taagnaadaa oo xasila istaaga ku xasila والثالث rukniga saddexaadna السujuud sujuudi wey sujuudi waa inuu ku xasilaa السujuud والsujuud sujuudi wey markuu sujuudo waxoogaa waa inuu sujuudsanadaa ku xasilaa marka waa saas waraabic rugniga afaraad oo xasilku ku waajibayo aljuluusu fadhigii wayaanoo bayna asajdatayni labada sujuudood dhexdood waa fadhiga labada sujuudood udhexeeya marka inta sujuudid aad soo fariisid haddana aad sujuudaysid labada sujuudood fadhiga u udhexeeya isagana dumaaniina ku laasimaysa alarkaan arkaantii baad leedahay allatii arkaantaasoo talzamu ay laasimayso fiiha iyada dhexda ay ku laasimayso adumaaniinatu dumaaniina xasilid ay ku laasimayso arbacatun afar rukuucu rukuucdii weeyaan walictidaalu iyo ictidaalkii wasujuudu iyo sujuuddii waljuluusi fadhigii bayna sajdatayn laba sujood dhexda ahday intaas baad ka baxday maxaa dumaaniina la yidhaha marka dumaaniina xasilidda maxaa loola jeedaa see loo xasilaya aطumaaniinatu hiya sukuunun dumaaniina waxaa weeyaan hiya iyada oo dumaaniinada ahi sukuunun xasil wey xasilid sukuunkaasoo bacda xarakatin dhaqaaqa gadaalkii ahaaday bixaysu meel ayuu xasilayaa yastaqiru uu sugnaanayo kullu cudwin xubin kasta uu sugnaanayo maxallahu booskiisa uu ku sugnaanayo biqadri subxaana allah waa inta ugu yar subxaan allah inta laga yidhaahdo u xasilo yani muxuu yahay waxaa la yidhahdaa buu yidhi dumaaniina waxaa la yidhahdaa inuu qofku xasilo dhaqaaq uu dhaqaaqayo gadaalkii ayuu xasilaya dhaqaaq uu dhaqaaqayo gadaalkii ayuu xasilaya xasilkaasina waxa weeyaan waa inuu gaara heer oo qofka xubin kastoo xubnihiis ka mid ah ay sugnaanayso booska ay markaas taaganta ay ku sugnaanayso intii laga yidhaahdo subxaana allah waa inta ugu yar subxaana allah qofkan waa soo rukuucay maalan agguu yimid rukuucuu yimid soo sooma dhaqaaqin intuu soo rukuucayay soo xaraka maha soo rukuuciddu waa xaraka waa dhaqaaq xaggee yimid jilbihii u qabsaday waa rukuucay waa inuu markaas markuu jilbaha qabsado meelna xubnihiisa oo dhan waa inay xasilaan waa inay xasilaan bixayu yastaqiru meel uu sugnaanayo kullu cudwin xubin kastaaba uu sugnaanayo maxalahu meeshiisa booskiisa ku sugnaanayo wakaas sidaas uu yahay ayaa xubin walbaaba maxaa la diidaya waa soo kooc allahu akbar samica allah taasaa la diidaya waa inuu markuu rukuuco xoogaa rukuucsanaada samica allah markuu idhaahdo xoogaa sidaan aada taagnaada in yar haddana waa sujuuda sujuuddiiba ku xasilaya xoogaa sujuudsanaado fadhiga ku xasilo sujuudda haakada marka aطumaaniinatu umaaniinadu oo lagu soo sheegay hiya dumaaninadu sukuunu xasil wey sukuunkaasoo bacda xarakatin xarako gadaalkeedna ahaaday waa xasil oo dhaqaaq gadaalkeed ahaaday baxayu meel ayuu xasilayaa yastaqiru uu sugnaanayo kullu cudwin cudwi kasta xubin kastaanayo maxallahu meeshiisa uu ku sugnaanayo biqadri subxaana allah subxaana allahi inta hadduu intaas laga waayo salaadus subxaan allahdu waa inta ugu yar xoogaa inuu kusii daraa kasii fiican oo meesha ooga oo sii xasilsanaado halkaas uga baxda kaasna faslu asbaabu sujuudi sahwi arbacatun asbaabu sujuudi sahwi sujuudu sahwiga asbaabta keentaa arbacatun afar wey fasalkan inuu idinku dheeraado ama idinku bato idinku lakin dhib male waa sahlanya iska wada waa sahlanaan doonaa waa sahlanaan doona daalad asbaabta keenta sujuud sahwiga sujuud sahwiga aad taqaanaan oo imaamka iyo ma'muumka iyo cid walba laga rabo ciddii sahwida ma'muumka laga rabo munfaridka laga rabo qof keligii tukanaya hadduu sahwi waa laga rabo inuu sujuudo imaamkii waa laga rabaa ma'muumkuna imaamkiisa hadduu sujuudo ayaa laga raba inuu sujuudo yaa laga rabaa imaamka waa laga rabaa qofka keligii tukanayana sahwi hadduu galo waa laga rabaa qofka ma'muumka ah oo imaam ku dayanaya salaada haddii imaamkii sujuudo waa sujuudaya hadduu sujuudina waa ka tegaya <clears throat> marka waa middaas asbaabta keenta marka maxay tahay sujuud sahwiga sujuud sahwiga asbaabta keenta oo qofka inuu sujuudo loo doonaya maxay tahay asbaabu sujuudi sahwi arbacatun aلsabab اlأwal tarku bacdin bacdi ka tegiddiis wey bacdigaasoo min abcaadi الsalaa salaada bacdiyaalkeeda ka mida aw mase bacdi bacdi barkii barkiis laga yani waxa weya waa la yhah waxaa jira abcaad الsalaa fasalka dambe ku imaan doonaa waxaa ka mid a maala sujuud sahwi waxaan dhihi lahaa atashahud اlأwal ataxiyaadkii hore o kale u halmaamo qofkii ataxiyaadkii hore oo kale wuu halmaamay ataxiyaadkii hore atashahud alawal markuu halmaamay waa waa istaagay markuu istaag ka bacdi soo laaban maayo istaagiiu sii wadanaya laakiin hadhow sujuud sahwi ha ku soo khatimo marka muxuu yidhi abcaasha kaasaa ka mid a tarku albacdi waxaa weeyaan waa atashahud alawal waa qucuuduhu fadhigiisii iyo asalaatu cala اnabi sal اllah alيه wasalam fiihi yani fi الtashahud اlawal wالsalaatu calى اlaal fi الtashahud اlakhiir kuwaas wey wاlqunuud wagayruhu marka waxaa la yidhaha mid walba kuwaas aan soo sheegnay bacdi baa la yidhaha bacd bacdi baa la yidhahdaa magacuu leeyahy waa bacdi toddobadaas uu kuu sheegayo waa bacd marka haddii bacdi uu ka tago atashahud اlawal bacdi baa la yidhaha fadhigiisa bacdi baa la yidhahdaa qunuudka bacdi baa la yidhahdaa maxaad maaratay allahu almustacaan الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول بعض ما لنا الصلاة على الآل على آل النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بعض ما هذا أنت wax kamida ka tago bacd mid walba kaas kamid waa bacd hadduu bacdi ka tago oo halmaamo amase waxaa laga rabaa sujuud sahwi taarku bacdin bacdi ka tegidiis wey bacdigaasoo min abcaad salaa salaada bacdiyaalkeed ka mid ah oo amase bacdi bacdi buu ka tegi bacdigii qayb ka mid ayuu ka tegi bacdigii abcaashaas aan soo sheegnay mid ka mida ayuu ka tegi qaar ka mid ayuu ka tegi oo macnaha maxay tahay tashahud alawal ayuu qaar ka mida ka tegi qayb ka mid ayuu ka tegi qayb ka mid ayuu ka tegi ama qunuud qayb ka mid ayuu ka tegi wahaakada oo bacd bacdi saasaa loo jeedaa bacdigii lagu sheeg qayb ka mida wey yuu ka tegi maxaa laga rabaa sujuud sahwi waa koogkaasi maxaa la isku yihahda tarku bacdi min abcaad الsalaa aw bacd اlbacd wاthaani wاsabab الthaani sababka labaadna ficlu ma shay falidiisi wey maagoo yubdilu uu burinayo camdu kaskiisa uu burinayo walaa yubdilu sahwu sahwiguusan uusan burinaynin idaa facala markuu sameeyo hu midkaas oo ficilkaas ah naasiyan xaalo uu yahay mid halmaansan wuxuu yidhi arinka labaad oo sujuud sahwiga keena waxa weeye waa inuu qofku sameeyo wax oo hadduu kas u samayn lahaa salaaddu ku kas hadduu u samay ku buri laakiin maanta kas mauusan samayne sahwibuu u sameeyey sahwibuu u sameeyey laakiin hadduu kas u samay lahaa salaadanba waa buri oo maxaa ka mid a ah? imise sujuudaada ragcadiiba imise sujuuday leedahay ima sujuudood labada sujuudood soo maa ragco walbaaba laba sujuuday leedahay markaas wuxuu yidhi mid saddexaad hadduu mid sujuud saddexaad u kaso kas hadduu u sameeyo salaaddu waa buraysa laakiin maanta kas lama imaanin sahwibuu ula yimid sahwibuu ula yimid asagoo halmaansan oo moodaya in markaasaa calaa kulli xaal markaas muxuu sameeyey ficil wuxuu sameeyey salaadoodu kas ula yimaado ay ku buri lahayd markaasuu sahwi u sameeyey sahwi hadda u sameeyey bis markaas sujuud sahwiyaa lagaa raba adigan markaa taasaa ka mid ah. waa miaalo misaaladu waa badanaya waa badan karaan laakiin ka mid maaha maalan faatixadii buu aqriye haddana faatixadii buu ku celiye kas hadduu faatixada ugu celiyo <clears throat> salaaddu ma burayso welidaa haddaad faatixada akhrido haddana mar kale ad akhrido waxa weeyaan sujuudsaha weli imaan maysa lianna sababtoo ah qiradan ka saddexta ula imaan lahayd mar labaad iyo mar saddexaad salaaddu ma burteen karaahiyo way inuu saas yeela waa makruuh laakiin salaaddu ku buri mayso saas darteed hadduu kas hadduu u sameeyo iyo hadduu kama u sameeyo midna ula imaamay muxuu ahaa ula imaamayo sujuud sahwi marka waa saas maalan waxaa ka mida hadalkii oo kalea ka mida qofkii waa taagnaa midaa yidhi assalaamu calaykum waa ishalmaam inuu salaad ku jiro wacalaykum asalaam waraxmat ullah salaadii dhexe salaantu ku walaadi ama hebel isagoo iska tuga dadkan iska galabgalab mogtahay maba joogaanba suuqay jiraane midaa yii warseeley waa fiicanahay ila salaaddii dhexdaa ku hadlay salaaddu kasuu ka hadli lahaa salaad suma buri lahayn waa buriis laakiin waa halmaama soo maaha sujuud sahwi la imaanaya kuwaas muxuu yahay ficlu maa shay falidiisi weeyaan maagaasoo yubdilu camdahu kaskiisa uu burinayo kaskiisa uu burinayo walaa yubdilu sahwuhu sahwigu usan burinayn waa goormu sujuudsala imaanayo idaa facala markuu falo ficilkaas markuu falo naasiyan xaalo u yahay ku halmaansan waa la fahmin malaynaa waayahay aلثالث midka saddexaad naqlu ruknin rukni guurintiisi wey ruknigoo qowliyin oo qowli ah ilaa hayri maxalih meeshiisi meelaan ahayn loo gooriyo rukni qowli ah alarkaan اlqowliya maxay tahay arkaanu qowliya waa midda oo takbiirat ixraam waa rukni qowli afka laga dhahaya faatixada waa rukni qowliga tashahudka waa rukni qowliga wasalaad baalkii maxaa la yihahdaa salaamtu assalaamu calaykum waa rukni qowli ah kullu haadaa waa arkaan qowliya dib ino markaan safiinatu najaadka markaan gaarno halkaasaan ugu tegi doonaa kaas marka rukni qowliya yuu booskiisii maana boos kale ku aqriyey oo maxaa ka mid ah faatixadii waa la fariistay imise dhacdaa in badan qofkii oo fadhiya oo haddana aad maqlaysa isagoo faatixada akrinaya alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin arraxmaan iraxiim fadhigii tashahud aana la marayaaba waa maqan yahay asaga dhan waa baxsan yahi markaasuu meeshii la inuu tashahudo qofkii waaba waaba faatixada u akrinaya ama asagoo taagan ataxiyaat اlmubaarakaat الsalawaat الطayibaat uu leeyahay lanna ma joogaba kaasa waa rukn tashahudku waa rukni qowli ah maxaa la rabay fadhi in lagu akriyo maxalkiisu waa xagee waa fadhi faatixadana maxalkeedu waa xaggee waa qiyaamka qiyaamkii maahna meelaan ahaynu qiyaama ku akhriyay inta meeshaa doonto kalkadhig ama fadhi ama sujuud meeshaa doonto marka naqlu ruknin rukni akrin rukni guurintiisi wey rukni oo qowliyin oo qowl loo nisbeeyey yaad leedahay qowl loo nisbeeyey afka laga yidhaahda yacni ilaa hayri maxallihi maxalkiisi meel aan ahayna loo guuriyo kaasaa waxaa keenaya muxuu ahaa in uu yimaado sujuud sahw waraabic kan afaraadna iqaacu ruknin rukni rididiisii kan afaraada ugu dambeeya waxa weye iqaacu ruknin rukni rididiisii baad leedahay ruknin rukni rididiisi wey ruknigaasoo ficliyin ficil loo nisbeeyey maca ixtimaali ziyaada ziyaadadii la jirkeediina uu rido qofkia wuxuu riday oo la yimid rukni ficli ah oo laga yaabo oy dhici karto inuu ziyaado yahay inuu ziyaado yahay dhici karta maaa waa mid aan sheegayn kale dhinacay ka soo geli kartaa hadda waxaan dhahnay kas hadduu maxaa la yidhahdaa sujuuddii u sujuudo ama rukuucdii u rukuuco ama u tashahudo maxaan dhahnay kas salaaddu waa burileed laakiin sahwi hadduu u sameeyo buri mayso lakin sujuud sahwiga laga rabaa tanna u fiirso wax yaray uga bedelan tahay midaas sahwi baad u samaysay laakiin midaan kasaad u samaysayba laakiin kasku muxuu yahay ziyaado inuu yahay mahubtid laakiin waa dhici karta inuu ziyaado yahay maalan waxaad ku shakiday salaaddii imisaa sujuuddi sujuud imisaa sujuuddi mar waad hubtaa waa ko ma labaad sujuudday mase mase hal maraad sujuudday ma maraad sujuudday mase laba jeeraad sujuudday ayaad ku shakiday maxaa lagaa rabaa waajibku muxuu yahay hadda sujuud mar kale shakiga iska tuur hadda sujuud hadda laakiin ha ahaatee maxaa dhici kara inay ziyaaratood hore u sujuudday ma dhici karto soo la fahmaayo inaad horey u sujuudday oo labadiiba kuu dhammaato tanu ziyaada tahay soo ma dhici karto markaas iyada ah iyadana sujuud sahwigaa laga raba qofka waa miduu ku leeyahay waa in rukni la rido rukni rididiis iyadoo rukni ficli ah oo la rido iyadoo dhici karto inuu ziyaado yahay runigaas oo maalan waxa weyaan runigan waad samaysay inaad samaysaana laga maarmaan marba haddaad oo aadan hubin haddaad hubto inuu intii yahay taasi de maba waaba lama imaan kartid mar kale laakiin haddaad hubi weydo waad hubtaa waad sujuuday mar laakiin markii labaad ku shakisay marka samic allah war samic allah waaba dhahdee ma rukuucaad ka timid mase waa saad u taagneed oo maba adan rukuuceen maxaa laga rabaa hadda la imo rukuucda laakiin sujuud sahw la imo liannahu wuxuu ixtimaalaya ku suurtoobaya ziyaada iqaacu ruknin rukni rididiisa wayaad leedahay ruknigaasoo ficliyin ficil loo nisbeeyo oo ficli ah maca ixtimaali ziyaada ziyaadadii suurtoobideedii la jirkeediina uu rido iyadoo dhici karto inuu ziyaado yahay aa loo jeedaa iyadoo dhici karto inuu ziyaado yahay haadihii waxaa la yidhaahdaa waa asbaabu sujuudi sahwi asbaabu sujuudi sahwi kutubta kale kitaabkan wuxuu ku fiican yahay meelahaasoo dhan waa laga masaa'il badan yahay waa laga weyn yahay waa laga laakiin masaa'il aan looga maarmin ayaa jirta oo kuu soo koobayo isagoo yar oo kuu soo koobayo marka dabd اlmasaa'il aw bacd اlmasaa'il muhiim ayuu ku yahay aad ugu fiican yahay asbaabu sujuudi sahwi sujuud sahwiga asbaabta keentaa arbacatun afar weeyaad leedahay alwalu rugniga ugu horeeya tarku bacdin bacdi ka tegiddiisa wey bacdigoo min abcaadi salaati salaada bacdiyaalkeeda ka mida abcaashana waa toddoba waa noo imaan doontaa aw amase bacdi lbacdi bacdigii qayb ka laga tago wاthaani rukniga waxaan sababka labaadne ficlu maa shay falidiisi wey maagoo yubdulu camdu kaskiisu buriyo walaa yubdilu sahwu sahwigiisa usan burinaynin goorma ayuu sujuud sahwi la imaanayaa idaa facala markuu sameeyo ficilkaas markuu sameeyo naasiyan xaalo u yahay mid halmaansan isagoo halmaansan markuu sameeyo ayuu sujuud sahwi kas hadduu u sameeyana salaadaaba burisaba haddii laakiin isagoo halmaansan u sameey sujuud sahwi la imanaya waa la gartay aلثالث midka saddexaad naqlu ruknin rukni guurintiisa wey ruknu qowliyin qowl oo nisba afka laga yidhaahdo ilaa hayri maxalihi meeshiisii meelaan ahayn loo gooriyo faatixadiiu tashahud ku akriyey ama sujuud ku akriyey ama rukuuc ku akriyey tashahudkii istaag ku akriyey ama eh, eh, ku akriyey maxaa la yidhahda sujuud ama rukuuc ama meel juluus bayn meeshoo doona ku akriy waxaaso dhan lama ogola haddii marka rukni uu gooriyey naqlu ruknin qowliyin ilaa hayri maxalihi buu gooriyey maxalkiisii meelaan ahayn marka waa saas wey araabic midka afaraadna sababka afaraad sujuud sahwi keena iiqaacu ruknin rukni rididiisa way leedahay ruknigoo ficliyin ficil loo nisbeeyey maca ixtimaali ziyaada ziyaado suurtoobideeda ila jirkeeda oo rido ruknigii muxuu riday ruknigii ficilkaa ah. iyadoo dhici karto inuu ziyaado yahay waa midaan soo sheegnay wuxuu kala garan waayey ma ragcad afaraad saddex miyaad tukatay mase afaraad tukatay hadda saddex ka soo qaad afarna ka dhig laakiin sujuud la imaaw lianna waxaa dhici karta inay ziyaado tahay middaan ayaa dhici karta marka intaas wey wallahu subxaanahu wa tacaala aclam